alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii xilyatu aalib اlcilmi lifadiilati shaykh alcallaama bakr bni cabdillaahi abu zayd abi zaydna waa la odhan karaa laakiin hadduu si ku caanbaxo culammada qaarkood waxay sameeyeen in sideeda isaga laazimaan cala alxikaaya ama laga dhigo yacni khabar markaa mubtade mar walba huwa abu zayd la odhanayo ama lafdiga lagu xikaayonayo saas aawadeed baa mar walba kutubihiisa waxaa lagu qoraa abu zayd sheikhu wuxu uhi raximah allah wa sufyaana raximah llahu tacaala annahu qaal sufyaan waxaa laga soo wariyey sufyaankani waa sufyaan bnu cuyayna bacdii waxay ku sheegeen sufyaan athawri inuu yahay kollay waagii hore aan kitaabka dhigayna waxaan filayaa in sufyaan athawri inuu yahay inaan maray laakiin siday ku saxda tahay waxay tahay inuu sufyaan ibnu cuyayna yahay waayo sidaasaa loogu soo wariyey bisanad asarkuna wuxuu ku sugan yahay tadkiratu saamic iyo aljaamic liakhlaaqi araawi wasaamic iyo mawaadiic kale wa can sufyaana sufyaan bnu cuyayna waxaa laga soo wariyey annahu qaal raximah allahu tacaala annahu qaal kuntu uutiitu fahma alqur'aan waxaa laysiiyey buu yidhi fahamka qur'aanka aan fahmaayo bimacnaa wax weyn oo ka mida laysiiyey uma jeedo kulligii baa laysiiyey fahamkiisa oo faham igu seeganaaba ma jiro ee wuxuu ku tilmaamayaa uga jeedaa in dheef weyn laga siiyey e, riwaayadana waxaa ku soo aroortay yani iyadoo markaa nowcan maa la qaydayo falamaa qabiltu surata markaan kiishadda aqbalay buuhi sulibtuhu waa layga siibey riwaayadu waxay ku kordhinaysaa qabiltu surata min abi jacfar boqorkii abi jacfar almansuur markaan ka aqbalay inaan wax ka qaato asura kiishaddaa la yidhaahdaa waxaase loo jeedaa waxaa kiishadda lagu ridaayo waa min baabi itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli yacnii kharashka uu isiinaayo boqorku markaan aqbalay oo aan taas qaatay oo yeelay waa layga siibey yacni wuxuu tilmaamayaa cilmiga iyo zuhdigu inay isleeyihiin xagga markaa adduunyada inay markaa ruuxii ka teedayso yacni cilmigii wax ka mida waxaana jirta salafku aad waxay isaga ilaalin jireen waxa markaa madaxdu bixiso waxaanay qaarkood odhan jireen waxay noo siinayaan si waxa weeye diinkayaga ay ugu iibsadaan adduunyadooda sidaan diinka iyaga ay ugu iibsadaan adduunyadooda ayay noo siinayaan calaa kulli xaal haddii saasoo kale loo bixinaayo in la aqbalaa markaa ma noqonayso mid bannaan waayo waxay noqonaysaa min qabiili rishwa hadduu doonaayo markuu ku siinaayo wax inuu uga jeedo inaad tanaasul u samayso ama inaad isaga u xaqliso ama inaad wax uga tanaasusho yacni haddii markaa sidaas ay tahay waxay noqonaysaa min qabiili rishwa saas aawadeed in laga qaataa markaa ma bannaananayso laakiin qasadku haddaanu sida ahayn shardina aynay ahayn oo mid lagu shardiyeyna aynay ahayn mid looga jeedayna aynay ahayn waa laba arrin mar qofkii qofkiibaaba lagu shardinaya haddii lagu shardinaayo laleeyahay waxaan kuu siiyey saa saas iyadu waa iska caddayna xaaraan tahay hadday maqsuud tahay oo markaa sidaa looga jeedo laakiin afka aan laga odhan lafteeda dee waxbaa soo gelaya oo waxa weeye almacruufu curfan kaalmashruudi shartan shaygii curfi ahaan loo yaqaannaa waxay la mid tahay wixii la shartiyo kale laakiin calaa kulli xaal haddii markaa arrinkaasi inuu maqsuud yahay ayna jirin in lagu shartiyeyna ayna jirin waxyaalaha boqorku bixinaayo ama markaa madaxdu ay bixinaysaa in la qaato xaaraan noqon mayso haddana iyadayna markaa xaaraan noqonayn bay markaa tawarrucan ay ka xalaal miranayaan bay isaga dayn jireen ayay isaga dayn jireen waxaa a'immada qaarkood laga sheegay inay yidhaahdeen yacni marka aan eh, adduunyadii wax ka mid ah aan markaa dhex galo ama sarifkii ama ashyaada la midka ah waxa weeye waxbaa iga baxsada cilmigii ka mida waxbaan ilaawaa marka waa boorrin marka lagu boorrinaayo yacni zuhdiga iyo marka waxa weeye markaa in adduunyada laga zaahido oo aakhire markaa la qaabilo yacni markaa sidaa lagu boorrinayo taa macnaheedu laakiin maaha qadarka xaalaasha ah in laga tegayo maaha waata xadiiskii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi maa jaa'aka min hada almaali wa anta hayru mushrifin wala saa'ilin fakhudhu wama la falaa tutbichu nafsak wixii ku yimaado maalkan kaaga yimaadda adigaan u hanqaltaagayn oo naftaada u bandhigayn aan baryaynoo weyddiisanaynna fakhudhu qaado wamaa laa falaa tutbicu nafsak wixii aan ku imanna naftaada ha raacsiinin oo ha daba gelin naftaada ha raacsiin marka waa layga siibayde waxaa laga tilmaamayaa cilmigii wax ka mida inuu ilaa waayo ayaa laga tilmaamaya laabilaba ula madaxdu waxyaalaha wax u bixinaysa waxaa ka mida ciddii da wax ku siisay waa laga yaabaa inuu ruuxu ka haybadaysto soomaalidu maxay yidhahdaan waxay odhan jireen af wax cunay xishoo af wax cunay xishoo bimacnaa xaqii siduu yahay inaan ugu sheegin baa laga yaabaa dee hadduu manno ku leeyiy nowcan maa inuu jeclaadana waa dhici kartaa isagoo dee xaakimkii daalim yahay jubilat alquluubu calaa xubbi man axsana ilayha qalbiyada waxaa lagu abuuray oo lagu tallaalay ciddii u samafasha jacaylkooda oo ciddaasu dabeed jeclaanaya ciddaas ayuu jeclaanaya waxay culammada qaarkood ku ducaysan jireen bacdu salaf ilaahay ruux faajir ah oo faasiq ah mannaha igu yeelin si aan qalbigaygu u jeclaan wax manna ah oo galladoo igu leeyahayeen yayna jirin wax mannaha igu yeelin fastamsik raximaka allahu tacala bicurwati alwusqa alcaasimati min hadihi shawaa'ib qabse buu ku yidhi raximaka allaahu tacaala ilaahay ha ku naxariistee waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan xagga lafdiga khabar bay ka tahay laakiin xagga macnaha duca ayay ka tahay duco bilcurwati alwusqaa guntintii adayga badnayd qabsoo ku dheg tamasak iyo istamsik labaduba marka waa qabso laakiin ayuhuma ablaq waxaa xeel dheeraansho badan fastamsik waayo ziyaadat lmabna tadullu cala ziyaadatin fi lmacna xuruftu inay zaa'id noqotaa haaliban waxay ku tusisaa macnuhuna inuu dheeraad leeyahy waxaad ku dhegtaa bilcurwati qoolkii ama markaa guntintii alwufqa adayga badnayd alcaasimati ka dhowraysa ka ilaalinaysa ruuxa min haadihi shawaa'ibi baraxyadaas yani markaa barxaya yani markaa xaqii markaa barxaya oo ikhlaaskii iyo marka waxa yani markaa daacadnimadii iyo khayrkii ayay ruuxi ka barxayaan bian takuuna maca badli ljuhdi fi likhlaasi shadiid alkhawf taasina waxay ku dhacaysaa inaad noqoto ba'daasoo kale waxaa ba'u taswiir baa la yidhahdaa yacnii shayga la sheegay suuradiisa ayaa ay ku caddaynaysa bian takuuna waxay kuu suuraynaysaa yacni markaa waxa lagu soo sheegay bian takuuna si inay noqoto ayaa markaa waxa ay kaaga dhowraysaa maca badli ljuhdi iyadoo dadaalka inaad bixinaysa lala qabo badligu waa bixinta fi ikhlaasi ikhlaaska niyada aad saafi yeelayso gudaheeda aad awoodda ku bixinayso lala qabo inaad noqoto shadiid alkhawfi mid cabsidiisu daran tahay oo aad uga baqaya min nawaaqidihi waxyaalaha markaa burinaya mid aad uga baqaya aad noqonayso oo waxyaalihii ikhlaaskii iyo niyadii markaa burinayey bad aad iyo aad uga digtoonaanays cadiima aliftiqaari aad iyo aad mid ugu baahan aad tahay waliltijaa'i aad markaa mid ugu irkanaya ugu ciirsanaya aad tahay ilayhi xagga ilaahay subxaanahu ilahay isaga xumaan ka nasaani wa yu'haru can sufyaana ibni saciidin athawriyi waxaa kaloo laga soo naqliyaa oo laga soo wariyaa sufyaan athawri waa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri raximahu allahu tacaala qawluhu hadalkiisaa laga soo wariyaa uu yidhi maa caalajtu shayan ashadda calaya min niyatii maa caalajtu kuma dadaalinoo ma xaawilin shay an shay kuma dadaalin buu yidhi oo lama xarbiin ashadda calaya igaga daran min niyatii niyadayda igaga daran yacni aadka loogu dadaalo khaasatan waxyaalaha jawaarixda iyo xubnaha laga sameeya mucaalajada loo isticmaalaa ya qad caalajtu banii israa'iila ashadda almucaalaja marka waxaan marka aadka ugu dadaalay ee ugu dhibta badnaa waa ikhlaaska buu leeyi marka ikhlaasku waxa weye waa adag yahay alikhlaasu shadiid ya laakiin fi likhlaasi waxaa ku yacni markaa shiddada iyo dhibaatada markaysa markaa in laga baxo ayaa markaa ku sugan oo badbaadadii ayaa lagu helayaa oo in markaa ama naar la mutaysto ama wax la mida waxaa lagaga baxaayo waxa ugu horreeya ikhlaas ikhlaas baa ugu horreeya waxay ku dareen riwaayaadka qaarkood sababtu waxay tahay naftu ikhlaaska wax dheefa kuma leh ya naftu waxay rabtaa waxay dheef ku leedahay nafti waxay jeceshahay ammaanta waxay jeceshahay muuqashada waxay jeceshahay magaca waxay jeceshahay inay mansile iyo maqaam dadka agtooda ku yeelato kullu daalika waa hawe naftu jeceshoo ku abuuran ikhlaaskii hawadii naftu kuma jirto wax dheefa kuma leh saas aawadeed mar walba waa baxsanaysaa waxay u baahantay inaad soo dalbaasho ya sheekh culammadii salafka ka mida waxaa laga sheegay inuu yidhi waxaan islahaa buu yihi halka xadiis wuxuu u baahan yahay niyo qura waxaan se ogaaday buuhi xadiiska keliya inuu u baahan yahay dhowr niyo dhowr niyo inuu u baahan yahy xadiiska inaan dadka u sheego ayaan bilaabaa buuri iyadoo niyadeedu wanaagsan tahay dhexda markaan jooga iga baxsataa buu niyadii kaanahu inay leedahay annagaa wadanna annagaa wadanna ya isla big odhanayso marka waxaa loo baahan yahy marba in la xakameeyo la qabto ayaa loo bahan waxaan ogaaday buuri xadiisku inuu u baahan yahay halka xadiis dhowr niyo dhowr niyo inuu u baahan yahy marka waxa weeye adigoo wax sheegaya ayaa waxa dhici karta dee in waxa weeye dee aad iscajabiso si aad waxu sheegaysiiyo si aad u xafidsan tahay iyo icjaab iyo wax soo kala ya dabeedna marka waxaa laga yaabaa naftuba inay tidhaahdo bal hadda waxaana markaysa markaa sheeg oo sidaa sheeg oo yani waxa weeye xifdigaagu ha muuqdo garashadaada aqoontaada ha muuqato dee waxyaalaha noocaasoo kale ah waa inuu ruuxu iska ilaaliyaa ilaahayna waa in la baryaa baryada ilaahay baa lagu badbaadaa wa can cumara ibni darin annahu qaala liwaalidih waxaa laga soo wariyey cumar ibnu darin inuu ku yidhi waalidkii inuu ku yidhi yaa abi aabbahayow maa laka idaa wacadta annaasa akhadahum albukaa maxaa kuu sugnaaday buuhi ayu shayin sabata lak maxaa kuu sugnaaday idaa wacadta markaad adigu dadka wacdido akhadahum albukaa waxaa qabanaya oohin oo waa ooyayaan waidaa wacadahum khayruka laa yabkuun hadday waaniyaan cid kalena ma ooyayaan farqigaasi muxuu yahay wacdiguna waa isla wacdigii intaad dadka u sheegayso in la-eg baa loo sheegayaa haddana markaa ma ooyayaan laakiin markaad adigu waaninayso waa ooyayaan fa qaala yaa bunaya wuxuu udhi inankaygi yaraayow wa tashiiru ibnii ayaa markaa waxaa lagu sameeyey tashiir tashiirkana loogama jeedo taxqiiq loogama jeedo waa tashiiru ishfaaq baa la yidhahdaa waxa weeye waa yarayn loo yaraynaayo tudhis iyo raxmad loo naxariisanayo loo tudhaayo la jecel yahay waa kuu shaacirku yidhi idaa maa xuba shayun tawallacat bihi axrufu tashiiri min shiddati alwajdi shay marka la jeclaado xurufu tashiirkaabaa iska jeclaada buudi ya marka waxaweye shay la in la taskhiiriyo oo marka waxawe taskhiir marka waxa weeye taxbiibin wa ishfaaq lagula mucaamilo waxay iska jeclaataba xuruufta xuruufu taskhiir wa taskhiiru maxabatin wa ishfaaq wuxu uhi ya bunaya inankaygi yaraayow laysat inaa'ixatu asakla ma aha tii barooranaysay ee asakla goblantay misla naa'ixati almusta'jara mid la mid ah tii barooranaysay ee la kiraystay mid la mida ma noqonayso carabtu qabla alislaam waxyaalahay isticmaali jireen waxaa ka mid ah marka cidi ka dhimato iyagu waa barooran jireen dumarkoodu waxay kaloo samayn jireen si dad fara badan ugu baroortaan dumar kalaa la soo kiraysan jiray oo la odhan jiray nala baroorta aan lacag idin siineen markaasaa jamac badan la keeni jiray markaasay wada barooran jireen oo iska bihinbihinayaan de laakiin gabadha marka laga dhintay ee iyadu goblantay ee musiibadu ku dhacday ee dhabta ay tahay inay musiibadii haleeshay iyo tan marka waxa weeye samaynaysa atasannuc iska yeelyeel ya ee isbihinbihinaysa ee iska oohinaysa ee oohinta iska keenkeenaysa isku si miyaa marka uga soo baxaysaa marka oohinta iyo markaa baroortu maya marka midna waa naa'ixatu almustaajara midna waa naa'ixatu asakla marka wuxuu tilmaamayaa aniga waxaani dhab bay iga yihiin laakiin dadka qaarkood yani waxay ka dhigan yihiin naayixatulmusta'jaray ka dhigan dhabka maaha cibaarada noocan oo kale a ah ugama jeedo faanfaanu isagu faanfaanayo oo hadallada markaa salafka qaarkood laga soo warinayo tacaabirta noocaas oo kale ah siduu ibnu cusaymiinba baraarujinaayo ugama jeedo nafahooda inay ammaanayaan ugama jeedaan nafahooda inay ammaanayaan oo iskorraysiinayaan oo faanfaanayaan muraadku ma aha ee waxay uga jeedaan waa dadka inay ikhlaaska ku boorinayaan taacada ku boorinayaan saasay uga jeedaan xusnu danni baa loo samaynaya dad wanaagsan oo fudala'a bay ahaayeen waxay markaa uga jeedeen inay markaa waxa weeye dadkii marka ay ku boorinayaan ikhlaaskii ay ku boorinayaan saasay markaa uga jeedeen iyo inay marka waxa istuska ka tagaan laakiin marka inay is-ammaanaan oo iyagu iskorraysiiyaan oo faanfaanaan muraadku ma aha waayo maqaamkooda ayaa korreeyey yacni fadligooda weynaa allahna wuxuu uhi falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa yacni nafihinna ammaanina allah baa markaa u aqoon badan cidda allah ka baqanaysa ama u aqoon leh oo marka waxaweye ismu tafdiil huna laysa calaa baabih huwa aclamu ilaahay baa u cilmi leh biman ittaqaa cidda allah ka baqanaysa allah baa u cilmi leh oo taqwadu cidday dhabka ka tahay rabbi ayaa garanaya cibaarada markaa sheikhu sida u qoray wuxuu ka soo raray siduu hoostaba ku baraarujinaayo kitaabka alciqd alfariid la yidhaha libni cabdi rabbih ayuu ka soo raray saasaanay kitaabka ugu qoranta ha yeeshee waxaa soo wariyey aarka oo sanad ku soo wariyey abu nucaym ayaa kitaabkiisa xilyat lwliyaa ku soo wariyey bisanad baana ku soo wariyey kitaabkan kale sanad kuma soo warin qisada unbuu sheegay sababku waxay tahay markaa sida kitaabka xilyatu lawliya ay ugu soo aroortay inanka hadalka odhanaya waa darru bnu cumar ibnu darri yacni darri waxay ku jirtaa magaca laba goor waa darru bnu cumar ibnu darri marka darri baa odhanaya oo wiilka ah oo aabbihii cumar ibnu darri ayaa ayuu ku odhanaya aabbihii oo cumar ibnu darrin ah ayuu ku odhanaya saasay bisanadi ugu soo aroortay xilyat lwliya xagga dambena waxau odhanayaa laysat inaa'ixatu lmusta'jaratu kannaa'ixati athakla sidaasay ugu timi xilyat lwliyaaga waana waxa weye caljaadda oo mushabahu bihiga wax lagu shabbahaya wuxuu noqonayaa annaa'ixata athakla oo mushabbaha iyo mushabbahu bihiga marka la sheegaayo yacnii ka afdalka a ah baa mushabbahu bihiga noqda ka mudane waxaa ku koreeya oo ku sarreeya mushabahu bihi noqda ka waxa weeye la doonaayo in la haleeshiyo la yidhahdo waa la midkaa kalena oo la doonaayo kaa in laga dabageeyo oo la haleeshiyo la yidhaahdo kana waa la mid la yidhaahdaana wuxuu noqdaa duunahu waxa lagaga shabahayo waa sida qaalibkii waa saas allahuma ila fi tashbiihi almaqluub mooyaane nooca la yidhaahdo tashbiihulmaqluub la yidhaahdo oo marbaa waxa weeye mushabbaha laga dhigaa kaannahu isagu inuu ablaq yahay ya oo mushabbahu bihigii oo kale laga dhigaa mushabbahu bihigii laga dhigaa marka waa tashbiih oo la dabagediyey marka calaa kulli xaal sida haddayna ugu qoran tahay waa tashbiih maqluub waayo kaan lala mid ahayni waa kee kaan lala mid ahayni waxa weeye waa annaaixatu sakla tii barooranayse goblantay ee laga dhintay taasaan lala mid ahayn oo tan kale aynay gaadhayn marka waxa weye calaa kulli xaal sidanna waxaa lagu tawjiihinaya in tashbiih maqluuba ay tahay ayaa markaa lagu tawjiihinaya waa yahay wafaqaka allahu lirushdika ilaahay ha ku waafajiyo lirushdika hanuunkaaga ha ku waafajiye aamiin ilaahay o aqbal allahuma astajib shaacir baa wuxuuhi ida shtabaka dumuucun fii khuduudin tabayana man bakaa miman tabaaka haddii ilmadu marka waxa weeye ay ku soo dareerto dhabannada waxaa kala caddaanaya cidda xaqiiqatan u ooyeysaa waxay ka caddaanaysaa miman tabaaka cidda iska oohinayso oo iska yeelyeelaysa inay ooyeyso labadaba ilma waa ka imanaysa laakiin midna waxa weye waa iska yeelyeel midna waa dhab bay ka tahy wa jaauu abaahum cishaaan yabkuun ahlucilmiga waxay yidhahdaan aayadda tafsiirkeeda sababtay goorta fiidadowga u yimaadeen waa maxay waxay u yimaadeen si aan loo garan inaan ilmadu dhab ka ahayn hadday waxa weeye goor ilaysa iman lahaayeen dee markiiba wejigooday ka muuqan lahayd inaan oohintu dhab ka ahayn saas aawadeed goor markaa ay madowtoo fiidadow tahay bay yimaadeen wajaauu jaauu abaahum cishaa'an yabkuun wakhtiga cishaa waxay isugu soo beegeen waa si macaalimta wejigooda aan loo arkin dabeedna aan loo garan oo hintan inay dhabka ahayn waa yahay waxay culammada qaarkood yidhaahdaan maa kharaja min alqalbi wasala ila alqalbi wamaa kharaja min allisaani lam yujaawis alaadaan wixii qalbiga ka soo baxa qalbigay galaan wixii carabka keliya ka soo baxay aan qalbiga jirinna dhegaha ma dhaafaan dhagaha ma dhaafaan alkhaslatu aljaamicatu likhayray addunya walaakhira khaslada ama sifada kulminaysa likhayray addunya walaakhira khayrka addunya iyo khayrka aakhiraba kulminaysa maxabat allahi tacala wa maxabatu rasuulihi sal allahu aleyh wasalam waa jacaylka allah la jeclaado iyo jacaylka rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam la jeclaado wa taxqiiquha bitamaxudi almutaabaca iyo xaqiijinta lagu xaqiijiyo jacaylkaas bitamaxud almutaabaca raacitaanka nebiga la raacayo calayhi asalaatu wasalaam in la barax tiroo la saaf yeelo oo rasuulka marka waxa weye si barax la a loo raaco haatay ka cabiraan culamada qaarkood tajriid almutaabaca qaarna ayba ka cabireen tawxiidu mutaabacati rasuul ay ka cabireen wa taxqiiquha jacaylkaas xaqiijinta la xaqiijinayaa bitamaxudi almutaabaca wuxuu ku sugnaanayaa ku dhacayaa raacitaanka nebiga la raacayo sala allahu aleyh wasalam in la barax tiro wa qafwi alasar iyo raadka in la raaco xaala asarkaasi lilmacsuumi yacni macsuumkii oo nebiga ah calayhi asalaatu wasalaam uu u sugnaaday waalmacsuumu man casamahu allah macsuumna waxaa ka ilaahay dhowray baa dhowran ku ilaahay dhowro ayaa dhowran ku ilaahay ilaaliya ilaa shan qafwi waa raacitaanka weyi qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibbuuna allaha qaar allah jecel haddaad tihiin fattabicuunii aniga i raaca yuxbibkum allah allah waa idin jeclaanaya haddaa i wayakfir lakum waa idin dhaafayaa dunuubakum dembiyadiinnana waa idin dhaafayaaye wa biljumlati fa hada aslu hadihi alxilya yacni duduub ahaan ama duduub iyadoo lagu sugan yahay iyo hadalka duduubkiisa fa hada kani aslu hadihi alxilya jacaylkaasi xubbigaasi waa aslu hadihi alxilya sifaadkan wanaagsan asalkeedii iyo gunteedii weeye wa yaqacaani waxay dhacayaan jacaylka ilaahay la jeclaanayo iyo jacaylka rasuulka sala allahu alay wasalam la jeclaanaya minha sifaatkan iyo akhlaaqdan wanaagsan waxay ka dhacayaan mowqica taaji min alxulla meesha waxa weeye taajku ka joogo isku joogga ka joogo xulladu waa waxa markaa ruuxu margashado oo dhammaystiran yacni bedladda uu marka ku dhacaayo gashanaayo ayaa laga tilmaamaya xullada mawdican fa haada waxaa laga tilmaamayaa kaa la soo sheego xubbiga ah wa yaqacaani marka la yidhina waxaa la kala qaaday labadii maxabo jacaylka ilaahay la jeclaanayay iyo jacaylka rasuulka sala allahu aleyh wasalam la jeclaanayay sidaasi waa sida daahirka ee muuqata weji kale waxay aqbali kartaa in ikhlaaska iyo xubbiga laysku daro oo la yidhaahdo fa haada madkuurka la soo sheegay aslu hadii alxilya alikhlaas walmaxaba madkuurkaa la soo sheego ikhlaaska iyo jacaylka ahi aadaabtan la ysku qurxinaayo asalkeedii weyn wa yaqacaani ikhlaaska iyo xubbigu labaduba waxay dhacayaan minhaa yani aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan waxay kaga dhacayaan mawqica ataaji min alxulla wejigaana waa aqbali kartaa laakiin wejiga hore ayaa laga yaabaa inuu markaa yahay adhar in xubbiga markaa loo celinaayo oo marka haada la yidhina laga tilmaamaayo xubbigaoo keliya marka wayaqacaani la yidhina jacaylkii ilaah iyo jacaylkii rasuulka la kala qaaday sheekhu waxau inoo tilmaamay raximahullah shayga labaad ee in lala yimaado ay tahay waxa weeye waa jacaylka allah iyo rasuulkiisa la jeclaanayo waana sifo kulminaysa khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba kulminaysa waxaana lagu xaqiijin karaa jacaylka allah iyo rasuulkiisa la jecel yahay raacitaanka la raacayo waayo daliilu maxaba maxabada waxaa u daliila ama u calaamad ah jacaylka eh, raacitaanka la raacayo nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo taasaa u daliila oo u calaamada ah. aayaddana waa soo deliishaday qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah aayaddan waxaa la aayat lmixna waa aayaddii imtixaanka maxaa loo yidhi aayaddii imtixaanka yani iddacaa qawmun ilmaxabata faibtalaahum allahu bi hadihi alaaya waxay culammadu yidhaahdeen dad baa waxay sheegteen jacaylkay ilaahay jecel yihiin jacaylkay allah jecel yihiin ayay sheegteen markaasaa ilaahay aayaddan ku imtixaana macnuu wuxuu dhacayaa haddaa markaa ilaahay jeceshihiin rasuulka raaca sala allahu alayh wasalam haddaad raacdaan oo mutaabacadii la timaadaan rasuulka aad raacayseen daahiran wa baatinan kor iyo kal inaad ka raacdaan haddaad la timaadaan jacaylkii wuxuu noqonayaa mid jira haddii waxa weeye aydaan la iman mutaabacadii rasuulka aad raacayseen haddaydaan la iman oo xaqiijinna waxay noqonaysaa jacaylkaasi ma jiro wuxuu noqonayaa mid kadiba oo sheegasho iska ah ayuu noqonayaa marka bayinada iyo caddaynta jacaylka caddaynayaa waa raacitaanka rasuulka la raacayo sala allahu alay wasalam taasaa markaa bayiine u ah wixii ka soo hadhay waxay noqonayaa dacwa sheegasho waddacaawa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaa'u low yucطa annaasu bidacwaahum waatuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa naasun dima'a rijaalin wa amwaalahum walaakin albayinatu cala almuddaci bayinada caddaynaysa maxabbadu waa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raaco weeye taasa caddaynaysa kayfa tacsil ilaaha wa anta tudhiru xubahu lacamri ina dalika fi lqiyaasi shaniicu low kaana xubuka saadiqan laatactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicu saaad markaa ilaahay u caasiyaysa adigoo muujisanaya ama sheeganaya inaad allah jeceshahay ya hadduu jacaylkaagu dhab ahaan lahaa waad adeeci lahayd waayo ka cid jecel cidduu jecel yahay waa ateecaa cidduu jecel yahay waa maqlaa waa ateecaa marka daliilu maxabba waa raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raac wey hmm. taasaa markaa daliil u ah taas ayaa daliil u ah acmaashu waxay noqonaysaa maxabbadaasi inay asal u tahay waayo alcallaamatu ibnuqayim wuxuu yidhi xarakaadka bini aadamku dhammaan waxay ku dhisan yihiin jacayl bay ku dhisan yihin waayo dee marka uu ruuxu wax samaynaayo wuxuu ku samaynayaa biiraada doonis doonistaasi waa in daafic keensanayaa jiraa wax keensanayaa waa inuu jiraa wax waxaa xumaan la samaynayaana waxay ku dhisan tahay yacni maxabbadii in la waayay ama khilaafkeedii la helay ya saas aawadee kuwa gaalooba maxaa laynoo sheegay dalika biannahum karihuu maa anzala allahu fa axbata acmaalahum waxay u gaaloobeen waxay naceen kuwa ilaahay soo dejiyey bay naceen marka waxaa ka dhashay inay gaaloobaan deedna camalkooda buro sidaasaa ka dhalatay raacitaanka nabiga la raacayo sala allahu aleyh wasalam waxaa soo gelaysaa daahiran wa baatinan in laga raaco kor iyo kal maaha daahirka camalkoo keliya in laga raaco ee xataa qalbiga ictiqaadaadkiisa iyo qasdiyada iyo niyaadka iyo ikhlaaska iyo nafta marka waxaa qalbiga marka la saafi yeelo yani marka waxyaalaha qushka ee dembiyada a ah laga saaro kullu daalika waxay soo gelayaan waa mutaabaco baatinkii nebiga laga raacayo ila nebigu markaa qalbigiisu waxaa qalbi nadiif ah waa akhlaaqda xun iyo marka waxaweye xiqdiga iyo marka waxaweye xasadka iyo dabeecadaha xun iyo yani marka nifaaqa iyo shakiga iyo waxyaalaha la midka ah in qalbiga lagu qarsado iyo niyixumada iyo riyaaga kullu daalika qalbigiisu waxaa mid ka nadiif ah marka kale qalbiga waa in la nadiifiyaayo yacnii sidii nabiga qalbigiisu ahaa oo kale waa in lagu daydaa oo laga raacaa daahirka iyo muuqaalka camalka uu samayn jirayna waa in laga raacaa oo wanaagguu la iman jiray lala yimaadaa xumaantiina laga tagaa xumaantuu nebigu ka tegi jirayna laga tagaa ila nebigu waxa weeye yacni xumaantiina waa ka tegi jiray wanaaggana waa la iman jiray marka rasuulka sala allahu aleyh wasalam la raaco waxaa ka dhalanaya laba shay kow waxaa ka dhalanaya in allah jeclaado ciddaas laba waxaa kaloo ka dhalanaya inu ilahay u dembi dhaafo fattabicuunii yuxbibkum allaahu wayakfir lakum dunuubakum markaa raacistii nabiga la raacayay sala allahu aleyh wasalam waxaa laga dheefayaa waa hamaratu lmaxabbah in allah ku jeclaado ayaad ka dheefaysa inuu allah ku dembi dhaafaad ka dheefaysaa si kastoo qofku nebiga u raaco calayhi salaatu wasalaam oo wanaagga ugu dadaalo kollayba dembi kama madhna marka waa u baahan yahay makfiro dembigiisa la dhaafo saas aawadeed baa lagu daray wayakfir lakum dunuubakum waxaa laga eegayaana ictibaarka qofka marka maxaasintiisa iyo wanaaggiisu inay badan yihiin taasaa laga eegaya bacdu salaf waxay yidhahdeen laysa asha'nu an tuxiba inama asha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha adigu inaad allah jeclaato laakiin muhimmadda weynaanshaha badani waa maxay waa in allah ku jeclaadaa muhimmadda weynaanshaha badani tahay markaa si allah ku jeclaado waa in wanaaggaa lala yimaadaa fa yaa ayuha tulaabu ha antum haaulaa'i tarabactum lidars kuwiinan markaa waxaway ardayda ahow ha antum idinku haaulaa'i ayaa haaulaa'i kuwaasow tarabactum waxaa markaa eh, addimada isu dhaafsateen oo u fadhiisateen yani sidan marka addima isdhaafsiga aba tarabuca la yidhahda lidarsi barashada cilmiga la baranayo wa tacallaqtum waxaa markaa qabsateen oo ku tacalluqdeen bianfasi cilqin shaygii ugu qaalisanaa ee lagu tacalluqayay ayaa qabsateen cilqi waxaa la yidhahdaa waa annafiisu alkhaali waa shayga nafiiskaaba la yidhahda anfasna waa ismu tafdiil yani waxa weeye ee laga keenay nafiiskii shaygii qaalkeed nafusa shay nafiis oo qaali u noqday fa huwa nafiis markaa shay qaaliya shaygii ugu qaalinimada badnaa ee ugu wanaagga badnaa ayaa qabsateenoo ku tacalluqdeen talab alcilmi yacanii cilmi doonasha ayaa ku tacalluqdeen beddel aad ka dhigto ama bayaan beddel ka dhig waana dhici kartaa marka waxawayan yani in macrifo laga beddelo nakiro walcags waxa qabsateen alab alcilmi ay bialab ilcilmi doonistii cilmiga aad doonayseen ama cilmi doonasho ahaatay anfasi cilqi oo markaa cilmi doonasho ahaatay cilqi waa innaga nidhi waa annafiisu alhaali shayga qaaliga nafiiska baa layahay anfasna waxa weeye nafusa oo nafiis buu noqday baa ismu tafdiil laga keenay fa uusiikum wa nafsii waxaan idiin dardaarmayaa buu yidhi wa nafsii naftaydana u dardaarmaya bitaqwa allaahi tacaala allah baqashada laga ayaan idin dardaarmaya naftaydana u dardaarmaya fi siri walcalaaniya yacnii hoosa aa ilaahay uga baqataan iyo qarsoonida a kaga baqataan aa khalqiga ka qarsoontihiin allah kaga baqataan iyo walcalaaniyati sida muuqata ee dadku ay arkayaan ee wax la jahraysaana rabbi a kaga baqataan yani sir iyo caadba inaa ilaahay uga baqataan ayaan idinku dardaarmaya fahiya alcudda taqwadu waxay tahay alcuddatu waa wixii marka waxa la diyaarsanayay weeyi oo aakhira loo diyaarsanaya wa hiya mahbitu lfadaa'il waxyaalaha wanaagyaalku ku soo degayaanna waa taqwada wa mutanazal almaxaamid ammaanuhu waxyaalahay ku soo degayaanoo ku imanayaanna waa taqwada wayo mabcasu alquwa xoogga marka waxa weeye waxaa laga helaya kicinaya xooggana waxa weeye waa taqwada oo quwadii iimaanka iyo quwadii jasadkaba taqwadii waa laga helaya oo mar kasta oo ruuxu ilaahay ka baqo xataa naftiisu waa xoogoobaysa qalbigiisu waa xoogoobaya iimaankiisu waa xoogoobaya xataa culammadu waxay yidhahan jidhkiisaa xoogoobaya yacni quwuu yeelanaya ya shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu samayn jiray salaada subax markuu ka baxo wuu wardin jiray uu ku celcelinayo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir inta markaa wardiga soo aroore khaaska ah markuu sheego wardi mutlaquu la iman jiray ou ku celcelinayo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir ilaa qoraxdu dheeraanayso ayuu aad ugu celcelin jiray qoraxdu markay barqa noqoto ayuu ka kici jiray waxaan odhan jiray tani waxa weeye waa quraacdaydii quraacdaydii weeyaan bu jiray ya low lam afcal la saqatat quwatii haddaanan sidaa yeeli lahayn xooggaygu waa iga dhici lahaayo waa daciifi lahaa buuli dikriga iyo fadligiisa markuu ka warramaayo ibnuulqayim waxau odhanayaa dikrigu ilaahay la xusaa wuxuu leeyahay boqol faa'iido wax ka badan boqol faa'iido wax ka badan buu leeyahy markaasuu faa'iidooyinkii taxay ya wax badan buu tiriyey xataa quwatuljasad baa ka mid a faa'iidooyinka yacni jidhku inuu xoog yeesho ayaa ka mida oo jidhkii uu quwoobo oo ruuxa ilaahay xusaaya iyo ruuxaan ilaahay xusaynin iyo ruuxa ilaahay xuskiisa farabadsanaya isku quwo maaha waa kala quwo badanaya xagga ruuxdiisa xagga qalbigiisa xagga naftiisa xagga jasadkiisa mid walba yani saas yada oo waxyaalaha markaa quwada iyo xoogga yani kicinaya oo keenaya wa micraaju sumuw koraynta waxyaalaha aaladda loo korayo wey micraaj waa ismu aala wa aalat alcuruuj yacni koraynta la kor noqdo aaladda loo korayo weeye taqwadu waraabit alwasiiq waxa weeye waa xidhihii adkaa ee cala alquluubi qalbiyada marka waxa weye xidhaayay can ilfitani fitnooyinka ka xidhiy taqwadu qalbiyaday dabaalaysa oo ka xidhaysaa fitnooyinka fitnada inay gasho ama fitnada uu yeelato falaa tufarituu ha ka gaabinina oo tafriid iyo ka gaabin ha la imanina ah, raacitaanka nabiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam yacnii fadli fara badan baa ku jira oo taacadii ilaah iyo rasuulkiisa la raacayey la ateecayey dee adilo badan baa ku soo aroortay itibaaca waxyiga la raacayo addilo badan baa ku timi raacista nabiga la raacayo sunnadiisa in la raacana waa ka dhalanaysaa kitaabkana dee isagaa inoo keenay marka alkitaab sunna waa in aad yo aad loogu dadaalaa raacista la raacayo aad yo aad waa in loogu dadaala taqwadana waa in aad loogu dadaalaa taqwada asalkeeduna qalbigay ku sugan tahay attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna wa ashaara ilaa sadri taqwadu waxay ku sugan tahay halkaasay ku sugan tahay laabta qalbigay ku sugantahay qalbigay ku sugantahay saddex goor buu ku celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa loo jeedaa asalkeedaa ku sugan waila furuucdeedu waxay ka daahiraysaa ka muuqanaysaa ruuxa odhahyadiisa carabkiisa iyo camalkiisa ayay ka muuqanaysaa oo furuucu taqwa waa ashyaada daahirka ah waa furuucdii taqwadu lahayd asalkii taqwaduna waa qalbiga markaa ta qalbiga asalka ah ya maaha qofkii oo markaa waxa xumaanta miisanayo wax alla wuxuu doono samaynaya oo fisqi iyo xumaan ah oo waajibaad wuxuu doono ka tegaya oo muxaramaad wuxuu doono iyo kabaa'ir dabaalanaya haddana inuu yidhaahdo waxa weeye dee taqwadii ilaahay waa qalbi shiro ya attaqwa haahunaa buu nebigu yidhi taqwadayda qalbigu waa weyn tahay maaha sax maaha saas taqwadiisa qalbigu ma weyna taqwadu waxay leedahay dee waxaway asal iyo farac waa kale leedahay oo dee waxa weye dadka qaarkood shirkigii bay iska ilaaliyeen oo iska dhowreen shirkul akbar oo dee waxa weeye qadar taqwo ka mid ah ya mutlaqu taqwa waa la yimaadeen mutlaqu taqwa oo taqwo ka wax taqwo naaqis ah oo shirkigii weynaanshaha badnaa ayuu iska dhowro iska ilaaliyey ilaahay dartii lakiin wixii ka sukaya waa dabaasho wa ahlu kabaa'ir wa fii khatar wa taxta almashii'a wayafiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'ada ilahay ba hoos yaallaan qolna waxay la timi yani waxa weye altaqwa almutlaqa taqwadii mutlaqa ahayd bay la timi waxaa kale jira mutlaqu shay iyo ashay lmulaq ashay lmulaq waa shayga kaamilka ah ya mutlaqu lmaa iyo almaa lmulaq mutlaqu liimaan iyo aliimaan lmulaq mutlaquliimaan wuxuu noqonayaa iimaanka wax marka aqalu qadri min aliimaan mutlaquliimaankay soo gelaysa ya iimaankiisu waa naaqis marka waa nooca iimaanka laga nafinaayo oo loo diidaayo laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mu'min haddana marka asluliimaan waa ku sugan yahay iimaankii mutlaq ee kaamilkaa ah, laakiin waa ka maqanyo waa ka laga nafyinaayo loo diidaayo waa ka laga nafyinaayo loo diidaayo taqwaduna waa saasoo kale asalkii taqwadu waa in shirkul layska ilaaliyo layska dhowro yacni markaa waa mutlaqu attaqwa waa taqwo ka wax laakiin taqwadii dhammayska tirnaayee qofku wasfiga uu qaadanayo inuu muttaqi yahay waa kamaalkay ku dhacaysa inamaa yaqbal allahu min almuttaqiin allah wuxuu ka aqbalayaa oo qura kuwa muttaqiinta ayuu wax ka aqbalaya kuwaasunbu wax ka aqbalaya marka taqwadii camalkaba lagu aqbalaya camalka ayaa lagu aqbalaya taqwadu waa wasiyat llahi fi lawaliin walaaakhiriin walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum wa an ittaquu llah allah wuxu uhi waxaan u dardaaranay idinka iyo kuwii idinka horreeyo ummadaha ahaaba an ittaquu llah allah ka baqa saasaan u dardaarannay marka waa dardaarankii ilaahay u dardaarmay amray ummadii hore iyo innagaba taqwadu weeye waxaanay ku urursantahay taqwadu waa imtisaalu awaamir illaah waijtinaabu nawaahiih awaamirta ilaahay waa in la farsoomo wuxuu ilaahayna faray la farsoomo lala yimaado wixii layna amray waa in la fuliyo oo la sameeyo wixii laynaga reebayna laga tago oo laga dheeraado saasay ku urursanta waxay culamada qaar ka cabbireen meeluu ilaahay kaa doono waa inaanu kaa waayin meeluu kuu diidayna waa inaanu kuu arkin bimacnaa wuxuu ku amray waa in lagaa helaa ilaa haddaad la timaaddo wuu ku arkaya ilaahay uu kugu ogaanaya wuxuu kuu diidayna waa inaanu kugu arkin bimacnaa waa inaan la iman si aanu kugu arkin ilaa haddaad la timaaddo ilaahay waa kugu ogaanaya waa kugu arkaya macnaha laga tilmaamaya waa saas marka taqwadu sir iyo caadba waa in ilaahay looga baqo marka dadka lala joogo keliya in allah laga baqo ma ahee oo marka kalena marka wixii la doono la sameeyo ee marka waxa weeye sir iyo caadba waa in rabbi looga baqo bale marka dadka laga qarsoon yahay rabbi in laga baqo fadli gaara iyadu leedahay waayo ikhlaas bay taasi ku soo fushay waa rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa maxaa fadiiladaa loogu sheegay waa in marka waxa weeye iyadu ikhlaasun ay ku dhacayso laakiin tan kale waxay aqbali kartaa in waxaweeye riya iyo wax lamidi soo galaan marka dadka aad la joogto marka waxyaalaha fadaaisha wanaagsan iyo waxyaalaha marka ammaanaha ah waxay ku imanayaan taqwada saabtii yani saasay ku imanayaan adilada taqwada ku soo aroortayna waa badan tahay waa garanaysaan qodobka saddexaad kun calaa jaaddati salafi asaalix waxaad noqotaa salafu saalix salafkii wanaagsanaa iyo dadkii horreeye wanaagsanaa waddadoodii yani mid ku sugan noqo jaadada waxaa la yidhaha wasatu ariiq waddada bartankeeda la yidhaha kun waxaad noqotaa salafiyan cala aljaadda mid salafi ah oo salafka loo nisbeeyey noqo cala aljaaddati waddada bartankeeda mid ku sugan waddada toosan bartankeeda mid ku sugan noqo ariiqi salaf waddadii salafka mid ku sugan noqo jaaddada ka bedel ama ariiqu salaf ay huwa hiya jaaddadu ariiqu salafi asaalix salafkii wanaagsanaa waddadoodii weeye jaaddadu waa taas min alsaxaabati radia allaahu canhum oo saxaabo ahaaday ilahay raalliha ka noqday faman bacdahum iyo ciddii markaa ka dambaysay ahaaday min asaxaabati saxaabada ka mid ahaaday odhan mayse maxaanad lo odhanayn lima saxaabada dhammaantood waxay ahaayeen qaar ku sugan dariiqa saxda yani waxa weeye way wada wanaagsanaayeen taqwo iyo wanaag bayna ku sugnaayeen maaha saxaabadu qaar u qaybsanaa qaar xun iyo qaar wanaagsan qaar u qaybsanaa maaha saas aawoodee minta tabciid loo fasiri maayo waa in marka waxaa loo fasiraa in laga tilmaamaayo marka bayaaniya laga tilmaamaayo lianna asaxaabata kullahum kaanuu cala waxay ahayn dariiqa wanaagsan qaar ku sugan oo hanuunsan oo wanaagsan oo allah baa ammaanay oo kitaabkiisa qur'aanka ku ammaanay wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada wa kullan wacada allahu alxusnaa mar kale ilahay wuxuu yidhi dhammaantood kuwii marka waxa weeye fatxiga hortii wax baxsaday oo jihaaday iyo kuwii dib ka islaamay ee dib markaa waxa weeye fatxiga dabadii islaamay oo waxbaxsaday oo jihaaday labada qolaba ilaahay wuxuu u ballanqaaday alxusnaa tii wanaagga badnaydoo janno a buu u ballanqaaday muhaajiriinta ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika hum asaadiquun ansaabta markii la sheegayna allah wuxuu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun marka inay wada wanaagsan yihiin inay wada hanuunsan yihiin ayaa ilaahay uu sheegay marka ilaahay si caama buu ammaanay si caama ayuu ammaanay rasuulkiisuna sala allahu alayh wasalam si caam u ammaanay saas aawadeed bay ahlucilmigu ahlu sunnaha ayaa ay ku ijmaaceen oo ay yidhaahdeen alsaxaabatu kulluhum cuduul saxaabada dhammaantood waa cuduul waa qaar waxa weeye caadiliin oo cadaalad u saaxiib ah waa qaar wanaagsan waa qaar hanuunsan saas yadaa marka ay yidhahdeen min asaxaabati oo saxaabo ahaaday radia allahu canhum faman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay ahaatay oo minman qafaa aarahum cidda dambe waxay u baahan tahay in la qaydo oo minman qafa eh, ciddii markaa waxa raacday ah asarahum raadkoodii raacday oo ciddii ka dambaysay waxay u qaybsantaa cid waxa weeye dariiqii saxaabada raacday iyo cid ka weecatay dee cidda marka ammaanta markaa yeelanaysa waxay noqonaysaa saxaabada dabadeed ciddii dariiqa saxaabada raacday saas aawadeed ciddii saxaabada ka dambaysay maxaa lagu qayday waaladiina ittabacuuhum biixsaan iyo ciddii saxaabada raacday oo markaa waxa weeye si wanaagsan ay ku samafalaysa u raacday minman qafaa asarahum oo ahaatay ciddii raadkooda raacday fii jamiici abwaabi iddiin abwaabta diinta iyo masaa'isha diinta oo dhan yacni markaa ariiqii saxaabada iyo raadkii saxaabada raacday min altawxiidi waalcibaadaati wa naxwiha hadday tawxiid tahay iyo hadday cibaadaad tahay iyo hadday ashyaa kale tahay oo la mida sida akhlaaqiyaadka iyo aadaabta iyo ashyaada la midka mutamayizan xaaluu markaa isku soocayo oo si gaara ula imanayo biiltizaami aaaari rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam raadadkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu aqbalo oo laazimo oo uu raaco ictiqaadiyana in la raacayo iltizaamka waxaa loo isticmaala alijaab cala nafs ayaa loo isticmaala marka camal ahaan hadda inay marka raacayeenna waa soo gelis wa tawdiifi sunan iyo sunanka sunnayaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam in la camal siiyo aad ku camal siiso u shaqo geliso calaa nafsika naftaada wa tarki aljidaali walmiraa iyo inaad dooda ka tagto walmiraa iyo asraarka inaad ka tagto way isku dhow inaad dooda ka tagto iyo asraarka inaad ka tagto aad cid asraarayso waalkhawdi fii cilmi alkalaam iyo dabaaladka cilmulkalaamka aad dabaalanayso inaad ka tagto ad ka dheeraato wamaa yajlubu alaasaam yajlubu iyo yajlibu labadaba waa la yidhahdaa waa baabu catalo weeye iyo wixii markaa soo jiidaya oo sababaaya oo soo jillaabaya dembiyada inaad ka tagto ka dheeraato wayasuddu dadka ka mancinaya oo u diidaya can isharci sharcigana u diidaya oo ka mancinaya inaad ka tagto kullu daalika ayaa soo gelaysa qaala dahabiyu raximah allahu tacaala imaamu dahabi waxau idhi ilaahay ha u naxariistee saxa can iddaara qudniyi waxaa ka asaxay daara qudni annahu qaal xaafidkii ama imaamkii weynaayo daara qudni loon jiray waxaa ka sugnaatay annahu qaala inuu yidhi maa shayun abqada ilaya min cilmi alkalaam shay ma jiro aan ka necbahay cilmulkalaamka ka necbahay ma jiro shay aan cilmulkalaamka ka necbahay ma jiro yacanii kaasaan ugu nacay badnay qultu imaamu dahabi wuxuu odhanayaa lam yadkhul irajulu abadan fii cilmi alkalaami wala aljidaal ninku ma gelin ninka uu sheegaya wuxuu u jeedaa daara lam yadkhul irajulu ninku ma gelin abadan weligii ma gelin fii cilmi lkalaam alkalaam cilmulkalaamka ma gelin lkalaamka ma dhex gelin wala aljidaali doodana ma dhex gelin walaa khaada fii dalik umuurahana mid dabaashay maaha bal kaana salafiyan wuxuu ahaa mid salafka loo nisbeeyey buu ahaa oo ariiqii salafka raacaya ayuu ahaa sheekhu wuxuu tilmaamay raximah llah in waddadii salafka la qaado oo salafi la noqdo kun salafiyan waa nisba ila salaf mid salafka loo nisbeeyo dariiqii salafka loo nisbeeyey noqo see loogu nisbaynayaa waa inuu raaca loogu nisbaynaya maaha mujarad dacwa yani dadka qaarkood waa sheegtaan markaa sheegashada haddii camal aanu raacin oo aan laga dhabayn wax alla waxay taraysaa ma jirto waa mujarad dacwa laakiin ciddii marka waxa weeye markaa camal ahaan ka dhabaysa oo markaa raacda oo waxa ay sheeganayso dhab ahaan ula timaadaa waxay noqonaysaa mid maxmuuda oo wanaagsan ayay noqonaysaa laakiin haddii waxa weye mujarad uu iska sheegto oo ictiqaadkiisa iyo camalkiisa iyo akhlaaqdiisa uu khilaafaayo ariiqii salafka oo intuba ay tahay khalafi ay tahay ama caqiidadiisa iyo manhajkiisu ay tahay khalafi ay tahay una leeyahay salafi baan ahay yacni laa tanfac waxay taraysaa ma jirto waayo bayinadii baa ka maqan bayinaduna waxa weeye waa inuu camal ahaan ula yimaado wuxuu sheeganaya ou ka dhabeeyo taasay markaa waxbay noqonaysa tacbiirka salafina culammadu waa isticmaali jireen waa kaa imaamu dahabi uu leeyahay bal kaana eh, salafiyan salafiyan buu ahaa waa ahari iyo salafi iyo ahlusunna ama sunni waa tacaabiir yacni isku macno ah maaha inay kala duwan yihiin haddii lahay asariyun waa mid asarkii loo nisbeeyo asar waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada dariiqoodii mid raacaya ayaa loo nisbeeyey waa asariyun yani yatabicu alaaaar alasar culamada qaar waxay u isticmaalaan asaarta saxaabada khaasatan iyo taabiciinteeda culamada qaarna waa caam yeelaanoo xadiiska qudhiisa way gudageliyaan asarka alasar waxay yidhahdeen xadiiskii nabiguna waa soo gelaya asaartii saxaabadu waa soo gelaysa asaartii taabiciintu waa soo gelaysa kullu dalika asaar bay noqonaysa macna caamay ka dhigayaan marka xadiis iyo asar in waxa weeye marka asarku sii caamsan yahay bay culamada qaarkood maraan haddii la yacni sunnadii buu raacayaabaa laga tilmaamaya waa sunni iyo waa salafi saasay markaa isku macnoo tahay marka salafi ariiqii salafka iyo manhajkii salafka iyo ayuu raacayaa ariiqii salafku hayaa oo u nisbo sheeganaya u abtirsanayaa macnaha laga tilmaamayaa saas yada weeye maha firqo gaara qofku marka waxa weye inuu waxa weeye markaa yacni koox gaara inuu markaa u abtirsanayo oo aan marka waxa sunnadii marka waxa weye yani saxaabada iyo taabiciinta aan ahayn yani markaa ma aha marka muraadku yani waxaana adilada laynoo sheegaya da dariiqi saxaabada in la raaco saxaabaduna salafka yagaa uga horreeya alrasuul wa saxaabatu waman yushaaqiq alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayattabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sabiil almuminiin culamadu waxay ka daliishadeen saxaabada in la raaco inay waajib tahay haddii la yidhaahdo muminiin baa la sheegay muminiintuna waa caam ila yowmi alqiyaama muminiinta imanaysa saxaabada in la raacayo say daliil ugu tahay aayaddo waxaa la odhanayaa aayaddu markay soo degaysay mu'miniintii joogtayay ahayd waa rasuul wa marka waxay noqonaysaa rasuulka iyo saxaabadiisu maadaamay ahayd mu'miniintii joogtay dukhuul awaliya waxaa soo gelaya in marka la raaco saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waay waa ciddii ay ku soo degtay markaana joogtay wey cidda horaysayna cidda laaxiqiin oo dambe inay raacdaa ma saara laakiin cidda dambaysa cidda horraysay inay raacdaa ay saaranta haddii la yidhahdo raacitaanka mu'miniinta la raacayana waxay ku xidhnaanaysaa ilaa akhiri zamaan mu'miniinta imanaysa in la raaco waxaa ka dhalanaysa aayadda inaan laguba camal falayn mu'minaan weli la abuurinoo dib ka imanaysa baa ku guda jirta dee ma dhici karto saabiqu inuu laaxiqa raaca ma dhici karto hada hayru mumkin waa midaan suuragal ahayn waa midaan suuragal ahayn sidaas aawadeed baa alimaamu shaafici aayadda uga deliishaday ijmaacu inuu xujo yahay ijmaacu inuu xujo yahay imaamu shaafici baa lagu yidhi bal qur'aanka waxaad ka soo saartaa aayad sheegaysa ijmaacu inuu xujo yahay dabeednama aayaddan buu soo qaatay waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmuminiin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam waytabic hayra sabiili lmuminiin halkaas uga daliishay marka ariiqii salafka in la raacaa waa waajib marka kun salafiyan cala aljaadda zacmina loogama jeede xaqiiqatan baa looga jeeda in loo raaco ariiqa salafka la raacayo saxaabada ugu horraysa iyo ciddii dariiqa saxaabada raacdo ka dambaysay oo taabiciin iyo atbaacu taabiciin iyo lahaatay khayru lquruun khayru naasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum sida nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam qarniyada saddexdaa ah siduu ku sheegay ee ummaddiisa ugu fadliga badan yani siduu ku tilmaamay dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen salafiyadu waa marxala zamaniya waa wakhti la soo maray uun markaa salafiyadu asalafiyatu marxalatun zamaniyatun laa tacuud qaar baaba risaalo ka dhigay ma aha zamankan in laga tilmaamayo salafiyada marka la sheegaayo waxaa laga tilmaamayaa ciddii waxa weeye salafka ahayd waxaa looga jeedaa dad baa loo jeedaa dadka manhajkoodii iyo ariiqoodii baa laga tilmaamaya ariiqoodii iyo manhajkoodii baa laga tilmaamaya waxa laga raacayaana waa ariiqoodii iyo manhajkoodii baa la raacaya ariiqoodii iyo manhajkoodii ayaa la raacayaa saas aawadeed waatuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi facalaykum bisunatii wa sunnati alraashidiin almahdiyiina min bacdii caduu calayha binnawaajid wa iyaakum wa muxdathaati alumuur markuu sheegay ummaddiisu inay iskhilaafayso oo tafaraaruqayso yacani dhibtii markuu sheegay waxa dhibta laga baxayana waa sheegeen ama bicibaara ukhra marku waxa weeye cudurkaas uu sheegay yacni dawadiina waa sheegay waxaa lagu badbaadaya nabadgelyadu ku jirta waa maxay facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiina min bacdii yacni sunnahaygana raaca sunnada khulafaa uraashidiinkana raaca cadduu calayha binnawaajib salafkana dee waa ugu horreeyaan markaa khulafaa uraashidiinku wa kadalika marka waxa adiladu waxay sheegaysaa dee in waxa weeye saxaabada lagu badbaadaayo oo iyagu ay cisma marka waxaan yihiin min alfitan marka dariiqooduna sidaasoo kale inuu badbaado noqonaya waa ta waatuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam annujuum amanatun lisamaa faida dahabat innujuum ata asamaa maa tucadu wa ana amanatun liasxaabii faida dahabtu ana ata asxaabii maa yucaduun wa asxaabii amanatun faida dahabat asxaabii ata ummatii maa yucaduun xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey wuxuu sheegay saddex badbaaduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi xidiguhu waxay ammaan u yihiin ama calaamad nabadgelyo samada haddii waxa weeye markaa xidiguhu ay tagaan samada waxaa u imanaysa wixii loo ballanqaaday ayaa u imanaysa yani inay dildilaacayso yani markaa ashyaadii laynoo sheegay in la duubayo inay dildilaacayso iyo ashyaada la midka qiyaamadii wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam anna waxaan calaamad nabadgelyo u ahay asxaabtayda marka anigu tago asxaabtayda waxaa u imanaysa wixii loo ballanqaado oo asxaabtayduna waxay ammaan u yihiin ummaddayda haddii asxaabtaydu ay tagaanna ummaddayda waxa u imanaya wixii loo ballanqaado waxay ka deliishadeen culammadu sida alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqqiciin ama aclaamu lmuwaqqiciin labada mid walba u dabdiyaani nusho dambe oo muxaqaqa ah macaalim baabay qoreen macaalim almuwaqiciin in markaa waxa sheikhu markaa ku sheegay yani kitaabka magaciisa laakiin waxay ku daabaceen aclaam iyagoo sida kale tilmaamay macaalim inuu markaa kitaabku markuu sheikhu sheegaayey meelo kale uu ku tilmaamay macaalim almuwaqiciin almuhim wuxuu u daliishaday in saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la raaco ay tahay laguna badbaadaayo raacitaanka la raacayo calaa kulli xaal masalada culammadu adilo kala duwan bay u deliishadeen waa nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii xadiis aliftiraaq riwaayada kalena ay sheegaysa aljamaca waa yahay markaa saxaabada waa laga raacayaa abwaabtii diintao dhan hadday tawxiidka iyo caqiidada tahay iyo hadday cibaadaadka tahay iyo hadday akhlaaqiyaadka iyo suluugga tahay mid walba in diinka la kala farqiyo la yidhaahdo waxna waa laga raacaya waxna laga raaci maayo sax maa jamiic abwaab iddiin waa in laga raacaa waayo gees walba a'immay ku ahaayeen a'immay ku ahaayeen yacani ghariib waxaa ah qaarkood inay a'immada markaa inay raacayaan sheegtaan ou yidhaahdo markaa shaafici baan ahay ama maaliki baan ahay ama xambali baan ahay oo a'immo ahlu sunno ah ay u abtirsadaan ayna sheegtaan inay raacayaan haddana caqiide markay noqoto caqiidadoodii caqiide khilaafsan ay markaa waxay qaataan markay xagga ruuxaaniyaadka noqotana suufiye ay u doontaan markay xagga caqiide noqotana ama ashaaciro ama maaturiidiye ay u doontaan ya ama qaar ka daran tafriiqa noocaasa in la sameeyo ma aha a'immada ahlu sunnuhu waxay ahaayeen qaar marka abwaabta diinta dhammaantood a'immo ku ah saas yadaa bay ahaayeen saxaabada nebiguna sala allahu aleyh wasalam jamiicu abwaab iddiin waxay ku ahaayeen a'immay ku ahaayeen waa a'immat ala'imma waa a'immada a'immadoodii weeyi a'immada a'immadoodii weeyaan markaa saas aawadeed hadday tawxiid iyo caqiida tahay iyo hadday cibaadaad tahay iyo hadday aadaab iyo akhlaaqiyaad tahay iyo hadday raqaa'iq tahay mid walba waa in laga raacaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ciddii dariiqii saxaabada si qumman u raacday aahaarta nebigana sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiista nebigana waa in markaa lagu dhegaa oo la qabsadaa oo lagu camal falaa sunnayaasha markaa lagu camal siiyaa nafta oo waxa weeye markaa lala yimaadaa sidaa sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam tahay sunnada nebigu siday tahay waa in lala yimaadaa culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen dadka qaarkood waxay ku weydiinayaan shaygani ma sunna wuxuu ku weydiinayaa si uga tago laakiin salafku markay yidhahdaan shaygaasi ma sunna waxay u weydiin jireen si ay ugu camal falaan waa farqi cajiiba ya isilaaxii sunnada waxaa ka qaalib noqotay in marka waxa weeye kii fuqahadu u isticmaali jireen shayga hadduu ruuxu ka tago oo uga tago wahsi iyo wax la mida ama caajis inaanu ku dambaabayn ou yahay muqaabil waajib marka wax kasta uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ama shaygaasi ha noqdo tegista laga tegaayo in lagu dambaabayo ama inaan lagu dambaabayn khayrku wuxuu ku jiraa sida nebigu la yimi in lala yimaado sida nebigu la yimi in lala yimaaddaa khayr ku jira maxaa laga yaabaa taas marka waxa in ilahay kugu naxariisto yacnii raacista nebiga aad raacayso oo xataa shay aan laazim ahayn oo laga tegi karo bimacnaa qofku aanu ku dambaabayn hadduu ka tago oo wahsi iyo wax la mida uga tegey istikfaaf aan uga tegin istikfaaf hadduu ka tago mar walba khatar fudaydsi sunnada fudaydsanayo oo yacni yasayo oo ama quursanayo hadduu uga tago dee iyadaa khatar ah khatar khatar khatar waa taas ya in waxaway taasi halaagto ayay markaa waxawan sababi kartaa oo sababteeda ku halaagsamo laakiin hadduu ga tago waxsi uu ka wahsanayo dee waxa weye laa xaraja calayh fii dalik isagoo sunnadii jecel isagoo sunnadii aan quursanaynin hadduu wahsiiyo caajis uga tago xaalka caynkaasa dee kuma dembaabayn haddana imaatimka uu la yimaado inuu markaa khayr badan ku helo ayay markaa u badantah yani camal yar baa ilaahay cid ku badbaadiyaa ya yanii qof dumaraa waxay waraabisay ay harraaddanu naftu hayso waa ey markaasaa ilaahay ugu naxariisto jannada ku geliyey ya nin baa laan markaa waxaa dariiqa ku baxday ayuu yidhi laantani muslimiintay dhibaysaa markaasuu ka gooyi si aynay muslimka u dhibin markaasuu ilaahay ugu naxariisto jannada ku geliyey marka camal yar laa taxqiranna min almacruufi shay-an macruufka wax ka mid ah xaqiirino hayasi shay kasta oo diinka ka midi waa inuu kula weynaadaa ka soo qaad haddii xasanadaasi markaa miyaynay dhici karin in miisaankaaga ay ka dhinnaato aakhiro hal xasana laysu quri maayo ya hooyadaadii kugu dhibaatootay ya ku qaaday oo sagaalka bilood ku siday ama wax ka badan aawada u wallacday bilaha cuntada u dhadhamin weyday afka dhulka aan ka qaadi jirin culayska markii dambe ku qaadi kari weydey laga yaabo sababtaada inuu xanuunsatay markii dambe marka waxaan yani ku foolatay geeri iyo nolol dhexdeed marka waxa ay ku sugnayd markay ku foolanaysay diqi kugu dhigtay amaba lagugu qalay camaliya caloosheedii loo jeexay si adiga lagu soo saaro lagu badbaadiyo dhibaato badan kula soo martay markii dambe ku nuujisay kula rafaadaysay nafteeda kaa jeclayd aakhiro hadday kuu timaado ku tidhaahdo hooyo markaa hal xasana maantay sii u quri maysid hal wax badan ma aha yaa allah hooyo yara waxaad i weydiisatay yaa ha yeeshe waxaad ka baqaysaan ka baqayaa hal xasana u quuri maayo qofna qof u quuri maayo ku doonaba ha noqdeen laa walad walaa waalid hadday marba caynkaa tahay dee xasanaadkii inaad marka kula fududaadaan ma aha fursadda waxaad ka faa'iidaysan karto yaa waxa weeye ka faa'iidayso oo shay macruufka ama khayrka ka mida ha xaqirin oo ha yasin ee ku dadaal intaad la iman karto waa in laga tagaa marka waxaa doodda iyo asraarka wa tarki aljidaali walmiraa waalkhawdi fii cilmi alkalaam xadiis waxaa lagu soo wariyey almiraa'u fi lqur'aani kufr qur'aanka in lagu asraartamaa waa nooc kufri ah jidaalku calaa kulli xaal wuxuu leeyahy jidaal xaq ah lagu doodayo jidaalun bilxaq iyo jidaalun bilbail watigiibaa dhacmia waaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk